علم ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم aadaakani baabu bayaani maa kii baabtii caddayntii weeye jaa-a yimee kuga soo arooray ee axaadiisa fii sifati izaari rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay izaarkiisii iyo wixii uu guntanayay bal sifadiisa uu lahaa taas wixii kuba yimi axaadiisa ayuu baabkeedi yahay oo bal matalan dee isaarna waa inoo iman doona oo bal sifo ahaan ama dee maradiisii nooc kala mid ah taas waan arki doonaa waxaa kaloo iyadna inoo iman doono uun halkii isaarkiisu gaari jiray waxaa adigu uu guntanya ama uu xidhan yahay halkii dee ay kuba joogsanayseen marka xagga hoose la eego taasna insha allahu tacaala waa inoo iman doontaa xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahiima qaala xadaana ayuub can xumayd bni hilaal can abi burdata can abiihi qaala anahu qaal kala xafidaya raggan badankooda waa rag soo aragnay abu burdahana waa ina abuu muusa alashcari aabbihii abuu muusa ma kaba warinaya xamayd hilaal ibnu waa nin isagu taabiciintii kaa mida ah oo siqo ahaa wey kale xadiidka sanadkiisa sida ka muuqdana saddex taabici baa ku wada sugan ayub sakhtiyana waa taabici imaamkaas xumayd iyo abu burda waa saddex taabici oo isku xigoo kala warinaya ha kala roonroonaadeen ismaaciil ibnu ibraahimna waa imaamkiina culaya <clears throat> wuxuu yidhi abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu waardaahu cabdullahi bnu qays akhrajat lana way noo soo saartay annaga waa iyadoo tusaysa caaishatu caaisha radia allahu canha kisaa'an mulabadan wa isaaran qaliidan kisaa'an waa maro la huwado waa wixii acaalilbadan lagu huwanayaa oo mulabadan karan oo la karay weeyaan dee raqcanaa waa muraqacan sida nawowi qolooyin kaleba ay kuma fasiraan oo waxa weeye waa rasuulkii ilaahay maradiisii uu dusha kaba huwanayay ama ridihiisii oo iyadoo weliba waqtigaas rasuulkii ilaahay uu joogay waa waqtiyadii uu wafaaday ay dee futuuxaadkii ay furmeen xaaladii muslimiintuna ay aada uba fiicnayd oo dee waxa weeyaan ama kharaj haba noqota meelaha qaarkood iyo jizye laga keenayay ama wixii kaleba fay iyo qanaa'imtii iyo ay badnaayeen boo dhaqaalihii fiicnaaday ayaa rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh tawaaduciisii iyo uhdigiisii iyo kaaftoomkii adduunyo uu kagaba kaaftoomay waxyaalahaas balduunka ah ayay ahayd maradii uu xidhnaaba xataa waqtigii wafaadayo waa mara la raqcay karnayd ayay soo saartay iyo wa isaaran maradii dee la guntanaya weeye xagga laguma laguba xidhinaya isaar khaliidan isna qaro weynoon ahayn mid jilicsan oo dee jirka uba roon ahayn mid qallafsan oo dee iyaduna maro kolay nooca adduunkii ama hooseeye kaba mid ahaa adkayd oo qallafsanayd oo qaro adag lahayd taas buu noo soo saartay caaisha waana rasuulkii ilaahay dabadii weeye oo faqalat waxay tidhi qubida waa la qibdooday ruuxu rasuulilaahi sal llahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ruuxdiisii fii haadayni labadan dhexdood isagoo ku sugan rasuulka ilaahay oo macnaa markii uu wafaaday salawaatuullaahi wasalaamu calayh labadan maro ayuu midna guntanaa midna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu huwanaa oo bal dee wadna xaalada waa tawaduciisii iyo zuhdigii adduunyo ee adduunyo kaga kaaftoomay kagagaba qancay waxyaalahaas iyo waxin laba mid ah taas bay ahayd iyadoo waqtigaas kolley xaaladu sii baryahii hore ay ahayd aanay ahayn marka leega xagga dhaqaalaha iyo adduunyada marka maxaa inooga soo waazaarkii rasuulka waa sifadii waa noocaa dee nooc naacima jilicsan oo jidhka u romba ma ahayne izaar qaliid ah oo qallafsan baabay oo dee qaro weyn baabuu u soo saartay iyo maradaa dee markay raagtay rasuulku anusaa kuba tuurin ee la karay oo ragcanayd bay u soo saartay oy u tusay tidhi waa rasuulka ilaahay markii wafaaday kuwaas u xadaana maxmud bnu kaylaan qaala xadaana abu daauud can shucbata can ilashcati bni sulaymin qaala samictu cammatii tuxadiu can cammiha qaala anahu qaal bal waa xadiis kale oo axaadiisii baabkan kuba tacalluqsan maxamuud ibnu khaylaan iyo abu daauud abu daauudkuna waa imaamkii dayaalisti weeye sulaymaan ibnu daauude maaha abu daauud saaxibu sunan ma aha isagu shucba ma soo gaadhinba warow dee meelo qaarkood waa wax kaga wariya ay jirto tirmidi shucbana waa imaamkiya shaas ibnu sulaymna hore ayaynu u soo aragnay shaas ibnu abi shacsa isagoo aabihii kama warinaya oo aabihii oo dee nin caalimo ahaa ee imaka isagii kama warinaya shacs ibnu wuxuu ihi samictu waxaan maqlay camatii edaday baad maqlay waxay culimmadu yidhaahdeen edadiisa nurruhmi baa la odhanayay kollayna waa haweenay dee aan macrifo kale loo lahayn werintaa isagu kaba warinayay uun mooye waa haweenay taabiciyad ah isaga edo u ahayd kollayna dee bal marka la eego dumarkana nooc sidaasi waa iskagaba badnaayeen ruwaadda ah oo dad majaahiiloon sidaa loo aqoon hore taan usoo sheegnayna dumarka kuma jirto mid looga tegay in la leeyahay beenaalay dee kadaabad bay ahayd ama way been iyo waxyaalahaas axaadiida rasuulka lagu ogaaday inay sheegto dumarka xaggaa kuma jiraan wax jaanibkaa loogama tegay inta badan laakiin khaasatan dumarkii weliba cahdigaas taabiciinti ee dumarka jahaalada iskagaba badnayd ama dee dumar aan saas la garanayno cid keligiun ama qoyskoodiiun ay wax kaba wariso bal haweeneedna taas bay ahaydba ama adeerkeed oo cubaydat bnu khalaf ama ibnu khaalid laba yidhaaho waa nin saxaabiyo dee waaba kan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadiidka inoogaba soo noqonanayo taaba weeye qaala wuxuu yidhi markaa waa iyada eddadiiba adeeru aha ayuu adeer u ahaaye waana saxaabi baan yidhi magaciisan aan sheegnay bayna waqti ana anugu amshi aan socdo fi lmadiinati madiina dhexdeeda ida waaba wuxuunbaaba igu soo kadiyey insaanun insaan khalfi xaggayga dambe kuba sugan oo yaquulu leh oo ku qowlaya irfac isaaraka maradan aad guntan tahay iyo hooskuntigaaga sarowqa ayuun baan xagga dambe kaba maqlay ee si kada ayaanba ayuuna hadalkan uma maqlay fa rafcigaas aada isaarkaaga sare u qaado oo aad meeshan dee markan uu joogay aada sare uga qaado ayaa adqa macnaa u dhow xagga cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dee tawaaduc waa ku sugan yahay ilaahay cabsidii baa kuba suganoo haddii la dheereeyo oo ruuxu weliba takabur iyo ula imanayo waa wax maca macsiyaba oo wax dembiya marka tanbaa xagga marka la eego taqwada iyo waraca iyo cabsida isanbaa u badan wa iyadaana dahaaro iyo nadaafo badanoo dee maradii hadday dheeraato ay dhulkiiba gaadho wasakdii iyo nijaastii iyo waxyaalay gaadhaysa laakiin markaa dee laga sarraysiiyey inta dee balsaro loo qaado wixii gaadhi lahaa ee wasakh ahaa ee dhulkan ay gaadhaysa uga iman lahaa ayay ka nadiif noqonaysaa oo xagga nadaafada iyo dahaarada iyadaaba sana u badan adigoo maradaada sarow qaada kolleyna waa nusqooyinka xadiidka barhkood saa dhacay barbay waxay dhacay fa inahu abqa wa anqa oo halkan adqaa bedelkeeda aqaa la yidhaaho iyadna dee waa minalbaqa oo ee mara dhulka gaadhoy dhici karto la jiidayaa inay hore ayaabay u googo'i kartaa u duugoobaysa ee xagga marka la eego waa inuu ruuxa u baaqi noqdo muddo oo muddo uuma joogo tanba uga dhow ugana badan iyadoo maradii aada loo dheereeyo taas oo xaggii bal markaa midalbaqa iyo dawaan bay noqonaysaa haddii anqaa la yidhaha anqaana waa caadigaas hadalkuu maqlay xagga dambuu kaba maqlay insaan sidaa kuba leh markaasuu dayey fa idaa waaba huwa kan ila hadlaya ee hadalka lihi rasuulullaahi sal allahu caleh wasalam rasuulka ilaahay inuu yahay oo markii aan eegay ayuunbaaba waxaan arkay inuu rasuulka ilaahay yahay ka hadalkan idhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inamaa hiya inamaa hiya iyadu waxunbaamawi ay tahay waa maradan aan xidhnay isaarkaygani burdatun malxaaru waa nooc adigu reer miyigooda ay isxidhan jireen oo dhar lagu xaragooda aan ahaynba burdadu markaa waanay guntan jireen waanay huwan jireen malxaana waxa ay tahay de waa khuduud bay lahayd cadaan iyo madowo midabka cad ee madow ku dhex jiro taas baaba in labaydhayo dee waaba xadiidkii xagga rasuulka ilaahay adxiya yahan wuxuu qalay kabshayni amlaxayni macnaa waa iyaga marta la eego cadaankoodan madow uu ku dhex jiro dee markaa taas baa macnuhu u ahaa haddaba waa maradani waxay ahayd khuduud bay lahayd dadkoodaa reermiyigaa qaadan jiray khuduuddaasi cadaan iyo madowba way lahaayeen markaa bal haddii ay madowgeedu badnaana cadaan baa ku dhex jiray haddii jaanibka kala badnaana kolley madowbaa kuba dhex jiro khuduuddaa cadaankiiyo madowgabale ayay lahayd liidliidkaas marka ujeedadiisuna waxa weeye bal qaybta hore xadiidka haddaan eegno fa innahu adqaadan maradaadoo tarow qaada ama hooskuntigaagoo tarow qaadaba xagga cabsida u badan ay noqoto ayaa wuxuu leeyahay maradani waa maro dadka reer miigaaba qaata maro xarago iyo dee loo qaata ma aha marka midee la yidhaaho kibir bay keenaysaa ama ruuxani dee khuyalo ayuu uba qaatay nooceedii maba aha dee waxbal matalan jaanibkaas buu jawaab ayuu ahayd fa inahu adqaadanoo maradan xidhna iyoba maradaa iska liidata iska hoosaysa reermiyigu ay xidhaan mid lagu xaragoodo aan ahayn marka mid kibir keenaysa ama khuyalo oo halkaa macsiya waxyaala keenta noocani maba aha taas buu leeyahay markaasaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi salawaat wasalaamu calayh amaa laki amaa laka baan ujeedaa amaad muadaad istifham miyaanu adiga kuu sugnaanin fiiya aniga uswatun dayasho oo aniga miyaanay iigu kaa sugnaanin inaad igu dayataa ilaahay baaba yihi laqad kaana lakum fii rasuulilahi uswatun xasana ood igaga dayato xagga libaaskayga iyo isaarkayga sidad waxyaalaha kaleba igaga dayanayso uswo aniga miyaanay iigu kaa sugnaanin man markaasa fa nadartu oo wuxuu leeya bal adigaba eeg iyadoo dee maradaasoo nooca aad sheegaysa oo kaleo ama ku dhow aan xidhnahay haddana balsan u guntaday eeg san u xidhnahay eeg adigina waxa kugu sugnaaday oo aniga u sugnaaday dee waa dayasho adiguba dayato fa nadartu waan eegay rasuulkii ilaahay zaarkiisii baan eegay fa idaa waaba idaad waatii fujaayada wuxuunbaabaan arkay oo si dee ugu arkay igu soo kadiyeyba izaaruhu maradan uu guntan yahay ilaa nisfi saaqayhi labadiisa saaq ama labadiisa kuma halkaa kala barhkood iyo bartowkooda inuu kuma suganyo dhaafsanayn taas baabad arkay ee rasuulka ilaahayna isagu u tilmaamayay bal inuu arko isaguba marada uu xidhan yahay kollay nooc dee maaha kuyalo iyo waxyaalo loo qaataba mama aha laakiin haddana inta uu ku joojiyey guntigiisuu tusayeoo markaasaa wuxuu yidhi waxaan arkayba rasuulka ilaahay oo maradiisu ay ku sugan sugan tahay halkaa nisfa saaqayhim bal in xadiid kalena insha allahu tacaala ma xadiid kale inoo yar dambaysan mar wada eegi doono ee xadiidka bal sanadkiisa waa tan haweenaydaas aan nidhi waaba majhuula ayaa inooguba sugan halkaan dacfi waa uga iman karaaye laakiin xadiidka matnigiisa markan eegna ama macnihiisa khaasatan intan dambe ah rasuulka ilaahay isaarkiisu inuu halkaa kuba joogay iyo bal dee taa dadka uu faray ama uu ku dhiirinayo taa uu tarkiibinayay axaadiid kale inoogu sugantoo macna ahaan markaa xadiisku dee waaba macno saxiixa bal dee xadiid kale oo saxaabi kale oo shariid la odhanaya ibnu suwaydba warinayay oo isaguna macnaha kuba yimina waa jiraa bal waxaan leenahay inta yare sanadkiisa ku sugan ee jahalada haweenaydaasi ah maaha wax xadiidka matnigiisii cilaynaysa oo marka la eego shawaahidda uu leeyahay iyo axaadiista kale noogu sugnaatee macnahaas ayaaba dee matnigiisii inoo saxiix yeelaysa sanadkiisa kalaamkaasi kuba sugnaaday kolley axaadiisna way inoo socotaan xdثna سويد بن نصر قال xdثna cبدالله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إyاس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أنه قال bal xadiidkan labaadna cabdullaahi bnu mubaarak kaleyo waa imaamkii laakiin ninku ka warinaya maanta muuse bnu cubaydata nin la yidhaaho weeye kaleykunyadii ama nisbadiisana waa meel ah, rabadiyi buu u yimaadaay oo kaley ninkanay walaaliyiin iyo isaguba waanina ay culimmadu ay daciifiyaan oo ninkani horta waa nin maaha weynidaa lama sina waa ka hooseeyayo waa nin sidiisa loo daciifiyo oo bal matalan xadiidkan laakiin inta marfuuc ee ah inta uu xadiidka noo aan ka heli doono ah bal halka lagu joojinayo sa fiican ama sunnaha isaarka lagu joojinayo ta axaadiid kale oo saxiixa inooguma sugan tahay waana halkii hore xadiidkan hore intay wadaagsanayaanba weeye bal ninkan baan ogaan doonaa dee ku ogaanaynaayo muuse bnu cubaydat arabadi waa nin kolay daciifa oo sanadku markaa dee isaga waa daciif hadduu dee keligii un warinayo cid kaloo la wadaagsaysay jiroon shawaahid kale loo helin ama mutaabaca loo helin koley xadiidku dariiqiisa kuma sugnaado wuxuu yidhi markaas in salawaatullah kooc inankii sayias baana kaba warinaya kaana cumaan bnu cafaana wuxuu ahaa ya'tadiru mid guntado oo ilaa ansaafi saaqayhi ilaa labadiisa saaq bartankooda oo halkaa tubabkiisa kala dhexdooda ayuu ku joojin jiray guntigiisa oo macnaa waa guntanayo macnaa guntigiisa wuxuubuu ku joojinayay wuxuu gaadhsiinayay ansaafa saaqayhi labadiisa saaq ee nisfiyadooda kolleyna waxaan filayaa habeen dhexdii aan ka soo yar hadalay laftigan ansaaf imaka waa jamac ee laba saaqna waa lahaa uunoo dee bal matalan mid kastaaba nis keliyu leeyahay ee laba nis maba laha ee horaan u soo sheegnay marka ay dee oo kale waxa weeyaan dee mudaaf iyo mudaaf ilayhi labaduba asalkoodu waa tasniyayin ay kulmaan inka hore la tasniyeeyo iyadoo kii dambana uu mutano yahay oo sidaa la ysugu idaafiyo kollay si qalbaa xataa dhawaaqa kuba suganoo marka walow taasna ay bannaantahay laakiin inta badan waxa dee luqada yimaada iyadoo la jamciyo ifraadiye ka hore haddii la ifraadiye ka horena way noqon kartaa haddii la tafiena way noqon kartaa laakiin taasi waa ta badanoo faqad sakat quluubukuma laba qalbi unbaabay lahaayeen laakiin taniyo mudaaf iyo laba taniyo iswada raaco mudaaf iyo mudaaf baa taqal kollay suganyo waxaana weliba aad u sii badan inka hore la jamciyo tanna waa taa baabkeedu haddaba cusmaan ibnu cafaan halkaasuu gaarsiin jiray waa mowquuf markaa cusmaan buu kuba joogaa eh, laakiin waqaala wuxuu yidhi haakadaa waa san imika aanu guntanayo halkan anigu aan ku joojiyo isaarkayga ayay kaanad ahayd izratu saaxibii saaxibkayga waa yacni wuxuu ujeedaa anabiya sala allahu calayh wasalam aniga saaxibkaygii waa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh sidii uu guntanayey hay-adii uu guntanayay sanbay ahaydba oo isiradu dee waa masarkii haya oo dee maka macnaa waa hay-adii ama xaaladii guntigiisu iyo sii guntigiisu uu ahaa iyo halkii uu ku gaadhsiin jiray halkii waxa uu kolba uu xidhan yahay dee hadday tahay bal matalan isaarkii iyo hadday qamiis tahay iyo kalba halkii uu ku joojin jiray san imaka anigu aanu guntanayay ahaydoo halkaasaa qabartankiisa ayaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isradiisa iyo hay-ada guntigiisu saasuu ahaaba kole axaadiisi weli way noo socotaan xdثna qتيبة بن سعيid qال xdثna أbوالأxوص عن أbي إسحاaq عن مسلم بن نdيr عن xudayفة بن اليمان qال أنه qاal waa xadiis axaadiisii hore oo dhan ba inooga wada xoog badan ablaxooskaasna male habeen horena waan soo habeen kalena waan soo aragno salaam ibnu sulaym baa la yidhaha waana ti aan lahayn ilaa dhowr ninoo abulaxoos la yidhaaho hayo midu saxaabi yahay baa ku jiro kitaabkeennanba gala ama dee marka la eego usuusha ee balkani waa ninka ugu soo sokeeya raggaas waa nin atbaacu taabiciintii ka mido ah salaam ibnu sulaym la yidhaaho labada kaleba midna waa taabici midna waaba saxaabi can abilaxoos abi isxaaqna waa isxaaq sabiiciin badan aan soo marnay muslim mudayr baa imaka aan filaya caawa inay noogu horeysa waa nin taabiciya oo walow dee aimada qaarkood yar hoos u dhiga ay jiraan laakiin xadiidkiisu martaba xasan yahay oo dee barhkood ay tawfiiqiyeen oo bal adu waa nin xadiidkiisu martaba xasan yahay laakiin xadiidku shawaahidda iyo duruqda uu leeyahay ayaa kollay aad intaa kasii sarraysiinaysaba can xudayfata bni lyamani qaala wuxuu ihi saxaabigaasi akhada rasuul llaahi sal llahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu qabtay oo uu halkaas saa u qabtay ama uu taabtay bicadalati saaqi aniga saaqayga waa kobkayga halkaas muruqiisan waa hilibkan dee kuusan ee kale cadalo guud ahaanba waxaa laydhaa waa dee seen hilibkeedna uu urursan yahay unbaaba laydhaa waa intan muruqan dee uu markaa kubka oo kale waa hilibkiisa yar adag ee kubka uu leeyahay halkaas buu qabtay taabtay oo uu taabtay aw saaqih waa shakuun ama saaqiisa oo rasuulku isagaaba kiisa taabtay fa wuxuu yidhi haadaa mawdicu lizaari waxa la guntanayo ama hoos guntiga meeshiis iyo halkaytay inuu ku joogsadaa in halkaa weeye halkaa ayaa roona waa sunuusuu yahay fain abayta haddaad diido waayo dee maaha intii in la dhaafiyaa xaaraan ma noqonayse haddaad diido ujeeddadu inaad dhaafiso uun mooyaan ahayd halkaa dhaafisa mooye wax kale aad ka diido falaa xaqa xaq uma sugnaanin lizaari zaarka waa wixii la guntan yahay oo dhan iyo wixii de halkaa intaa hoose laguma xidhanayo filkacbayna labada kuraamood oo de xadiidkii ama asfala min alkacbayni fa fi wixii labada kuraamood dhaafee hoosu dhaafaa naar ayuu kuba sugnaaday markaa macnuhu waxa weeyaan horta sunno marka la eego iyo dee sii habboonayd wixii la xidhanaya dee qamiis lehee adigu markaas macaws lehee izaar lehee wixii kale lama xidhanayo suni ama waxay noqonaysaa sii haboonayd saaqa halkaa dhexdiisa ama bartankiisaasay noqon ilaa furaamaha in la gaadhsiiyaana shay jaa-isa weeye way bannaan tahay oo ruuxu haddii aanu intaa ku kaaftoomin sida xadiidkan bay inooguma sugan oo uu doono ama curfi jiray haba noqoto ama isagoo sidaa u doonaya haba noqoto ee waxa weeyaan inuu bal matalan intaa dhaafiyo hadduu doono ilaa turaamaha iyo intaa nisfa saaq u dhaxaysa shay jaa weeye way bannaan tahay marka imika xataa dee halkaas way u bannaan tahay ruuxoo shay mubaaxa weeye laakiin maxaa meeshii jira wixii dee dhaafay kuraamaha dhaafay ayaa kaa waciidku kuba yimi nahyigu kuba yimi aimada qaarkood waciidkaa iyo nahyigaasn wuxuu keenaya xaaraam inay tahay ilintaa la dhaafiyaaye waxay yar eegaan barhkood dee qasadka ruuxa iyo ujeedadiiso hadduu wuxuu u dhaafiyey khuyalo iyo xarago iyo kibir iyo taa ay tahay ee waciidkan waa xaaraam baaba yidhaahn haddii kalena kalahay kama cabiran iyagoo kollay dee in xadiidkii abakaree lahaaba aniga isaarkayga labada dhinac mid ahaanbaa iga dhaadhaca inaan had iyo goor kaba warhayo mooye ou rasuulku yidhi de adigu khuyalo uma samaynaysid iyo xadiidkii kale ahaa ruuxa isdaarkiisa jiida kolayna waa jihitaanku waa dee qur-aanada wixii la dhaafiya waa jihitaankii umuna ee khuyalo iyo xarago iyo kibir u jiida waxa weeye dee waaba waciidkaas buu dee adigu markaas dee waciidka xadiidka gubiyo ayuu mudanaya aimada qaarkood iyagu ila laiskuma qaydayo labada oo dee kaba dhigaba kol wixii halkaa la dhaafiyey kana waa waciid gaara kana ma asfala min alkacbayni fi oo dee intaas ama ha laguma khaas ama saaxibkii ha lagaba dhige cadaabkan ee waciid laba waciid bay kala yihinoo barhkood yidhaaha dee guud ahaanba haddii halkaa la dhaafiyo kolley dee nahyigii iyo xaaraamnimadkii waa jira arrintii baa kala dunaanaysa iskuma qaydinna way jiraan bal waxaan leenahay kolley aimada iyagu kala qaad qaadaya ee qasadkan ruuxa u kala qaadaya nahyiga maalitansiih buu markaa karaahay noqon mise xaaraamnimo kole xujadoodu waa waxyaalahaan ishaaray ee eh, bal waxaan leenahay uun sii habboonayd ama sunnuhu waxa weeye waa ilaa nisfi saaq haddii ruuxu dhaafiyo oo uu ilal kacbayn gaadhsiiyana shay u jaa-isa u bannaan weeyo xadiidkaaba inooguba sugantay intaa wixii kasii dambeeyana ma laha ruuxu ee eh, hadduu rag yahay dumarki iyagu waa baab kale weeyaan oo wuxuu ihi fain abay sheegta haddaad diiddo ujeeddadu inaad dhaafiso intaas ood ka siyaadisa mooye wax kale aad iskaba diiddo falaa xaqa xaq uma sugnaanin lilisaari isaarka iyo waxaa la guntanaya ama intaa hoose lagaba xidhanayo oo dhanba filkacbayna labada kuraamood iyo in halkaas wax sideeyada bal ilaa intaa waa leeya laakiin kuraami iyo wixii ka sheeyey ee ka hooseeyey ruuxu xaquma laha weeye ama wax bannaan ma noqonayso ama dee waa taas waa loo diidaya o maa jaa fii mishyati rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam bal isaarkii iyo balinaha asbaaba axaadiista uu inoogu soo arooriyey kolli kitaabkuna dee guud ahaan ma wada dhammaynayo wixii meela kuma soo arooray dee wax baabkii ah oo ama laba xadiid ha dhigto abwaabta qaarkood xadiid kale ha dhigta kuwa qaarkood sideed xadiidkii haba gaadhsiiye laakiin dee maqsuudkii uu kuba xasilo ayuu sheekhu inoo soo dhiganaya abubakarna wuxuu u baabaysan yahay rasuulkii ilaahay sii uu socon jiray mashyada miimtu way kasirisan tahay oo dee mashi haddaan imika nidhaahno waa socodkii uun laakiin meshi haddaan nidhaahno waa hay-adi ama sii uu ruuxu u soconayey waa sii uu soconayay noqonaysaayo say imaka jalsa haddaan nidhaaho waa fadhiisi uun laakiin haddii la yidhaaha jilsa oo kale waa sida kayfiyada loo fadhiisanayo ayay noqonaysaa wa faclatun limaratin ah, ka jalsa wa ficlatun lihay-atin ka jilsa oo bal maalan hadiyo goor waa masarka ama hay-a ayaa wasankan kuba yimaada bal rasuulka ilaahay si socodkiisu ay ahayd sidii uuu soconayay markaan qayba axaadiisan waan soo aragnay waa inoo soo celin doonaa wixii aynaan hore usoo aragna waa iyadnaan arki doonaa laakiin kolay inta badan waa axaadiis aan bilowgii kuma soo aragnay axaadiis yaraa dheeray oo intii halkan kuba tacalluqsanayd uu sheekhu dib usoo celin doono iyadoonu xadiiskii inoo soo wada celinahayn bal rasuulka ilaahay hay-adii bulshadiisu ahayd hay-adii socodkiisu ahaa taas baa baabkeedii yahay xadaثna qتayبة بن سعيid qال xadaثna بن لhيcة عن أbي يuنس عن أbي هريرة qال أنه qاal kolay sanadkan oo kale tirmidi intan inka dheer intan inka badan rasuulka ilaahay intanna waxaan ujeedaa in ka tiro yar isagii rasuulka ilaahay dee waxweyn uma dhaxayso oo de waa afar ayaa imika u dhaxeeya waa asaanidiisa kuwa ugu caalisan allaah mala waxa laga yaaba xadiid keli oo dhici karta baa dee lagu tirin karaa saddex inay udhexeeyaan oo kitaabka kale ee sunanta ah bal meel kitaabulcilmiyo dhacay bal hadduu saa dee arrintiisu ay kuba dhan tahay laakiin isagiiyo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxa u dhaxayn karaa ama asaaniidiisa ugu tira yari oo marka isagii iyo rasuulka afar ay udhexeeyaan dee ilaa tobanna way gaadhaan oo kolkol tobanna waa jira xadiidka saasa sagaal sideed iyo dee inta udhaxayso aad isagaba odhan bal waxaan leenahay intani waa inta kitaabkeennan aan kuba arki doonno sanadkan sanad ka tira yar ma arki doono muslimba ma laha oo muslimba afar wax ka yar <coughs> ma laha bukhaari baa <coughs> axaadiid koob iyo labaatan ama labaiyo labaatanoo isagiiyo rasuulka ilaahay saddexa udhexeeya aan leh bal tirmidi baa isaguna koley shan xadiis leh oo dee laakiin shanta xadiisba dariiq keliya ku wada wariyaayo aada u daciifa bal markaa maxaa inoo cusub uun ibnulhayca ibnulhayca waa nin cabdullahi ibnulhayca la ydhaaho nin caalimo ayuu ahaa masarna waqtigiisii qaadibuu kaba ahaa culimadii masare waqtigiisii buu ahay oo atbaacu taabiciintii buu kaba mid yahay laakiin mar dambe oo kutubtiisu ay gubatay ayaa xifsigiisii wixii uu kor ka hayeyna u xumaadee kutubtiisii uu ictimaadsanayeyna way gubteen marka axaadiistii wakhtiyadaa dambe lagaba wariyey ayaa khalal galay oo dee waxa weeyaan khalal uu galay taas iyadu waa mid marka culimadna kolley waxay idhaahaanba dadkii beryaha hore laba kulmay intaanay xaaladani kuba iman axaadiistoodu de waayo sidiisa kale daciifuma aha waa nin saduuqa waa nin caalima ee laakiin waxaa ku yimi marka dambe xifdixumo iyo ikhtilaad markan dambe weliba kutubtiisa ay gubatay wixii uu korkaba sheegaya khalal badani uu kuba yimi ee dadkii waqtiyada hore laba kulmay iyaga axaadiistooda waa axaadiis xoog leh ayay noqotaa markaa dadkaa beryaha hore laba kulmayna waxay kolkol yidhaahno dee ninkii kutubta daalacday arkaya khaasatan kutubtan axaadiisa iyo waxyaalahaas waa riwaayat lcabaadila niman cabdulaahi la yidhaaho riwaayadooda waa cabdulaahi mubaaraka ah, aynu marka dhaweyd soo arkaynay cabdilaahi bnu maslamata ibnu qacnab isaguna imaamka la yidhaaho oo kale cabdulaahi bnu yaziid ilmuqri cabdulaahi bni wahab waa afar cabdilaahi oo kale waayo waa raggii asxaabtiisii hore waa raggii intuu caadiga ahayn waxaana kuba iman laba kulmay markay xadiidka iyagu kaba warinayaan kole xadiidkaasi xadiis xoogla weeye haddaan wax kaloo xadiidkii lagu cileeya aanu jirin bal bal taas kale qutaybana waaba ku dhow yahay raggaasba bal markaa arrinku taasba weeyaanoo ibnulahica laakiin marka la eego xadiidka waxa isaga dee iqa ah oo iqaadka ruwaad ka mida ah walow isagaa isku dabaqaayeen hore haw dhinto camr bn alxaaris lama odhanayo kolley aimmadii waqtigiisii reer masar ahaa ayaa isaguna la wariyey xadiiskoo lama wadaagsaday oo macnaa cid kaloo ku raacdoon isagii ahayn baan haynaayo xadiisku bal markaas haddii sanadkiisa kalaamkaasi uu kuba sugnaan laa ibnulahyacawgaba imanaya xadiiskii cid kale kuba raacday oo waa xadiis markaa dhinac kale ka maxfuud ah abi yunuskana waa nin sulaym ibnu jubayr baa la yidhaahayoo abu hurayray isku reer ahaayeen waana nin reer masar ahaa taabiciintii dhexana ka mida siqada ah, ah. magaciisa sulaym ibnu jubayr lama yidhaaho kole abu kalena waa jiraande laakiin oo dhowre isagu waa ninkan sulaym ibnu jubayr can abi hurayrata qaala annahu qaala wuxuu yidhi abu hurayra maa ra'aytu maan arag shay-an shay maan arag axsana ka fiican min rasuulilaahi sal allahu calay waslam ka qurux badan ka wanaagsan kollayna hore sidaan usoo sheegnay afcal tafsiilka halkani baabkiisii maaha oo maaha uun dee cid la sinaa oo xusnigaa kula sinaa waan arkay ee cid ziyaado kale oo la dheer maan aragtaa ujeedadu maaha walow dee lafdigu haddii sidiisa uun luqa ahaan lagu laqbeeyo macnaha uu keenayo haddana marka usluubkan iyo meelaha la midka ahaa waxay uga jeedaan wax dee laba siman oo taa kula simanba ayuunbaaba loola jeedaayo cid halkaa taabirkaa kula midaba mabaan arag kaadna shamsa waxaabad moodaysaa cadceedu tajri inay soconayso oo ay dareeri fii weji wejigiisa dhexdii oo ujeedadu waa wejigiisu dhalaalkii uu lahaa nuurkii kaba baxaye ilaahay huwiyey ayaa waxaad moodaysayba dhalaalkii iyo shucaacii iyo lamacaankii cadceed u lahayd inuu wejigiisa saa u dhex socdo ama saas ayaabaad moodaysay walaa ra-aytu waa nasta aniga ii taalla haddii wamaa idiin taallana de waa isla macno uun walaa ra manaanan arag oo axadan axad maan arag asrac uga degdeg badan fii mashyatihi waa sida ugu soconaya iyo socodkiisa min rasuulilaahi sal llahu calay wasalam rasuulka ilaahay kaanama alardu waxaabaad moodaysa dhulka tutwaa lahu in loo soo duubayo ayaad moodaysa macnaa rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo socod caadiya soconayay isagoo socodkiisa waa socodkaa ilaahayba dadkii dee addoomihiisi isaga u idaafeeyo cibaaduraxmaan socodkii uu kuwa sheegaya wa cibaaduraxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan oo dee isagaaba ahaa waa ra'sa cibaadi araxmaan weeye waa kii ugu mudnaa cibaad araxmaan socodkaa ilaahay kuma tilmaamuu sifaadkooda fiican kaba dhigayna isna waa ku sifoobayo abuurkiisu kaas mu ah dee taasa ahayd socodkiisiye laakiin haddana waa shay kale oo dee khilqa ahaan ah ayaa rasuulka ilaahay dadka kale waaba dee uu kasi socod ahaan waa uga degdeg badnaa oo saxaabadii laba socotay ee isaga isagoo caadigiisii u socdo oo inna tallaabadii aana dejinayne sidiisii caadigaa u socda ayaa iyaga sida noo soo socota ay kuba adkayd haddaanay tallaabadooda dadejin haddaanay baldee aadin bal markaa socodkoodii dadejin rasuulka ilaahay inay gaadhaanba ayay kuba adkaanayso waa ka go-aye kolba haddii aanay iyagu baltaas laba iman dee inay socodkoodii intii hore kaba badiyaan haddaba xukmaan aragna rasuulka ilahi asraca fii mushati min rasuulilahi sal allahu calay wasalam kaanama alardu waxaad mooyeysa dhulka tudwaa in loo soo duubayo oo dee tallaabadiisa dulqaadaya dhulkii loo soo koobay oo loo soo duubayo ina anagu lanujhidu waanu dhibaynayo anfusana haddii lanajhadu laidhaana ficilku dee ajhada iyo jahada waa samad ee waxa weeyaan waxaanu dee ujeedadu naftayadii iyaanu ku xambaaraynay socod degdega oo xaggaa socodka iyo si aan rasuulka ilaahay u gaadhaan tallaabadii dheeraynaynay oo naftayadaan taa kuba dhibaynay walxaal inahu isagu lakayru muqtarisin mid u aaba yeelaya taa aanu ahaynoo dee socodkiisii caadigaa isaga socda rasuulka ilaahay caadi buu isaga socday socodkiisaa degan buu kuba socday haddana dee arintan kale ee gaarka ayuuba lahaay oo <clears throat> dadkii lama socday ay kuba adkayd rasuulka ilaah inay <clears throat> hagaagu laba socdaan haddaanay iyagu intii hore socodkooda kaba badin bal maxalushaahidku waa inta dambe oo ma ra'aytu axadan saraca fi mushati min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam <clears throat> xadaana caliy بن xujrin wakayru waaxidin qaaluu anba'ana ciise bnu yunusa can بن bni cabdillaahi mowla khufrata qaala ahbaranii ibraahim بن muxamadin min waladi caliy bni abi aalibin qaala anahu qaal waa xadiis aynu kolay casharkii koobaad ku soo marnoo dheeraa weeye cali bnu abi aalib baana rasuulkii ilaahay soo sifeeyey sifo kala duwan horaanaynu u soo marnay oo sanadkiisa kollay dacfi baaba kuwa sugnaayo ninkan mowla ufra oo kale iyo waa nin la daciifiyo cibaarada sheekhu kaba cabiray xadana caliy bnu xujrin wakayru waaxidin macnaa xadiidkan cali bnu xujri baan ka maqalay oo noogu waramay weliba cid kalena way noogu warantay buu ihi cibaarada kayru waaxidinna waxay la mid tahay akaru min waaxidin waa mid kale mid wax ka badan oo ujeedadu dad kale oon isaga ahayn oo weliba mid ka badanna uu kaba maqlay ciddii muu magacaabin oo waa dadkaa imika dee uu ibhaamiyey laakiin tani xadiidka xaggan waxba uma keenayso dee waxa la ictimaadsanayaa maanta waa cidan magacaabo haddii ay lahaan lahayd imaka halkan xadaanaa kayru waaxidin isagoo taa kaga baxo oo ciddii uu isaga uu ka maqlay aan ruuxna inooga magacownayn xadiisku dee wuxuu noqon laha sanadkiisiibaa mubham kuba sugnaan laha sanadka marka ibhamgala haddaan si kale loo soo cadayno daciif buu noqdaay laakiin maanta cumdadu waa ruuxan la magacaabay waa caliy bnu xujri kuwa kale tacyiinla qoraalkooda xadiidkii waxba inooguma keenayso xadiidkana waxaan leenahay isagoo intan kaba dheer baynu u laabmi doontaan <clears throat> kitaabka bilowgiisa cashirkii koowaad baan kusoo aragnay marka cali bn abi aalib muxuu yidhi <clears throat> wuxuu yidhi ninkan dee ibraahim bin muxamed ee awlaada cali kaba mid aha a muxamed ibn xanafiye ayaa dhalay san hore usoo maraybo kaana caliyun cali wuxuu ahaa idaa wasafa marka uu tilmaamo annabiya nebiga sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay sifeeyo ee uu tilmaamayo sifaadkiisii sheegayo ee horena in dheer buu inoogaba sifeeyo inu soo aragne qaala wuxuu odhanayay kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaatuullaahi wasalaamu calayh idaa mashaa marka uu socdo taqallaca macnaa lugtiisa xoog buu u qaadi jiray ujeeddadu lugta ma jiidi jirin markan uu soconayo ee waxa weeye imaka taqalaca sidee imaka qalcigoo kale wax la fujinayo dhulkii laga goynayo kale macnaa lugtiisa dhulkuu ka goyn jiray oo waa tilmaamaysa waa quwadii marshigiisa ayay tilmaamaysaa ee lugtiisa dee waxawy mid u soconso oo jiidaya oo lugta ay muddo sii jiitamayso taas muu soconahayn ee mar buu ka wada qaadaya dee marna waa wada dhigayo un lugtiisii kaana idaa mashaa taqalaca kaanamaa sidii oo yanxatu uu ka dhaadhacayo min sababin meel sare oo ruux dee meel sare kasoo dhaadhacaya kollay dee wuxuu u baneemeeshii hadduu lugta jiiditaankeeda uu dhulkii jiidayo kale waanay foorartaa meeshii bal waxaa dhici kartaba inuu dhaco haddaba waxaad moodaysayba rasuulkii ilaahay xagga san uu soconayo iyo inuu lugta mar keliya dhulkii kaba qaadayo iyo arrin kalaynu hore u soo maray oo lafdiga dambada inooguba sugan oo khaasatan kaanamaa yanxadunatay laba soco socotayoo aad moodo inuu xaggan hore ugu iilanayo oo kale markaa uu socdo si ruux meel kasoo daadegaya oo kale meel sare kasoo dhaadhacaya dee xagga hore ayuu usoo iishaa ama u yar iilanaya waa mashigiisiibaa halkiisanadan mashi ama dee dhinacuu socdoo kale si wuxuu usoo iilanayo taasaad moodaysay oo si wuxu meel sare sanad kala soo dhaadhacay sanadna horaaba laftigu isagoo matiga inooguso sharxan aan soo marnay waa xadiiaan soo aragnay kan kalena waa midaan soo aragnay casharkii koobaad baa labadaba kuwa sugnaan iyagoo intan ka dhaadheer xadaana sufyaan bnu waqiicin qaala xadaana abii aabihiina waa waqiic bnu jarax sufyaanna xaaladiisa waan soo maray can ilmascuudiyi can cusmaan bni muslim bni hurmusin can naafic bni jubayr bni mudcimin can caliy bni abi aalibin karama allahu wajahu de waa cibaaro malaa meela soo noqnoqota meelay kaba timin oo suurtagal dee atar inay de qoladaasi ay kaba timina shiicadiiyo waxyaalo laakiin laftiga karama allahu wajhu waxaa aad uga maqaab sarraysa wejigiisa allaha karaameeye ilaahay ha ka raalli ahaado ordooda min allaahi akbar tani wax weynoo ay soo kordhinaysaa ma jirto wejigiisa allaha sharifayo allaha karaameeye laakiin waana nisooyinka qaarkood baa dhacay barhkood halkan radiallahu canhu baa malaa dhacay waxa weeyaanuun bal dee kitaabka inooguma sugantay meelada way dhacdo waa dadkii de inagana mandiqadeedna kuwa badeedoo marka cali lasoo qaado iyadoo saxaabadii kale radiallahu canhu la odhanayo in la odhanayo karama lahu wajahoo dee kolli waa waxyaalahaasuun laakiin waxay la tahay waxaa demee kaba mudan radia allahu canhu taas waa kaba mudan saxaabadana u ahayn wax dee laba yidha walow dadka kalena aan maanic ku sugnayn ruux kale oo in radia allahu canhu la yidhaha wax maanico ku sugan aanu jirin ridoonka ilaahayna ilahay baa yidhi wardoon min allahi akbar waa wax ka uu qaalisanba weeye ama tani wax weyne oo sidaasa ma keenayso qaale wuxuu yidhi kaana nabiyu sal llahu calay wasalam rasuulka ilaahay wuxua idaa mashaa marka uu socdo takafaa takafuan takafaa waa iilanayo macnaa xagga hore ayuu si wuxuu iilanaya oo xagga hore ayuu ahaa takafuan macnaa kaanamaa yanxadu waa tan tafsiirkeediiba kaanamaa yanxadu si wuxuu ka soo dhaadhacaya min sababin meel taagan ka soo dhaadhacayo meel hoose kuba socdo oo ruux dee meel xuduur ah dhaadhaca ka soo dhaadhacaya oo kale kollay inay meeshan uu kuba sugayaaba taa keenayso xagga hore ruux soo iilanaya ayuu noqonayaa haddaba socodkiisu taas buu ahaa oo tamaayada ilaa amaamihi weeye oo dee xaggiisi hore ayuu usoo iilanayay si wax meel sare ka soo dhaadhacayo xagga lugta qaaditaankiisu isagoo quwadu ay kuba sugantahay buu ahaayo lugta ma jiidayne mar kaliyubuu dhulka ka wada qaadayay koleyna waana axaadiis aynu hore usoo soo aragnaan filay labadaba aan soo aragnay baabu jaa fii taqanuci rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam war rasuulka ilaahay agoogtiisii wixii kuba soo arooru baabkiisii yahay kana waa baab xadiid kaliyu inoo keenaya xadiidka keliina waa xadiidaynu hore uga soo marnay isagoo weliba intan jumlooyin ay kaba maqan yihiin oo markii hore bal maalan jumlooyin inooguma sugnaadaaba intan kaba maqan laftiga taqanucna imanka waxaan kuma fasiray waa hagoogtii madaxoo la qariyo ama la dedo taas baa taqanuc asalkiisu yahay rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh meelo kala duwan oo xaaladan ay saxaabadu inoo soo naqliyeen baaba kabaan jirta waxaa kaba mid ah xadiidkii hijiradii waqti kulul markii uu aqalkiisa kaba soo baxay habeenkay bixi doonaan gurigii abubakar kuwa soo socday dadkii qoyska abubakar ayaa rasuulka ilaahay oo waqti aanu caado u lahayn inuu u yimaado isagoo soo socda arkay baa maxay dhahen hada rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam mutaqannican waaba rasuulkii ilaah hagooganba e, bal xadiidkaan leeyahay macno horeyna kuba soo maray macnihii horeeyo ka dambana waan wada ishaari doonaa ee imika laakiintu u dhigtay waxa weeye waa taqdiyat raas ama cimaamadii ha laguma qariyo ama go-an la huwan yahay ha lagu qariyo iyadoo uu cimaamada yahay ruuxu waxaa ka dul hagoogto ama hoostaba ha kaba baryo siday barhkood ishaaraan ee waa qarintii madaxa laba qarinaya iyo wixii ku yimeen ruuxu marka go-yiisa ama wax lamida kuba qarinayo ku asturaya ama u habooganayo xadaana yuusuf bnu ciisa qaala mujtahiduu ahaa nin saalixuu ahaaye laakiin xagga marka la eega xifdi xadiis iyo itqaankii iyo dabdigii xagga waa ku hooseeyey oo had iyo goor dadkaa saalixiinta ah ee jaanibkaa zuhdiga iyo cibaadada badan nin mujaahidana waa caabide kolkol jaanibkaas itqaanka axaadiis iyo xifdigaas waabay dee in badan kuba yaraayeen barhkood eh haddaba nintaas waasaynu soo marree laakiin waxaa jira horta bal ninkaas waa jiraa ninkan kale yaziid ibnu abaano isna nin caabide ahaa laakiin sidiisa kale ay ayay culimmadu uga daciifiyaanoo xadiidka san horeba ugu soo maray baabkii u dhigtay tarajulkii rasuulkii ilaahay oo inuu dee waxa weeyaan garhkiisa feedhi jiray oo uu badin jirayna madaxiisa inuu subko ayaa xadiidka aynu kuba soo aragnay isagoo jublooyinkaas kalena ay laba socdeen bal kolay sanadkiisa horta kalaamka kuba sugani taa weeye muxuu yihi marka anas ibnu maalik sida xadiidkeena uga timi kaana rasuululaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuksiru mid badiya alqinaaca qinaaca markaa hore macnaan kusoo sharaxnay dee waana macnihii kollay in badan ay culimmadu sheegaan oo qinaacu waxay yidhahdeen waa khirqad ama mara yar oo madaxay saari jireen khaasatan markay subkadaan oo kale ama madaxii dufan leeyahay ayay maradaas saari jireen si cumaamada iyo waxa kale ay dufankii uga ilaaliso oo bal rasuulki ilaahay salawatullahi wasalam xadiidkana markaa hore waxay noogu socday inuu badin jiray rasuulka ilaahay inuu subkado taas uu badin jiray ama diib madaxiisa uu mariyo hadna markaasuu isticmaali jiray oo si uu duhniga iyo waxaa ugaba dhigo maradiisa dee maradiisan kale cumaamadiisa ama wixii kale uu huwanayo ayuu tan yeeli jiray bobal badin jiray marka maxaad moodaysa kaana sawbahu maradiisu waxaabad moodaysay sawbu zayaatin ruux saliidle ah waa kaa zaydka iibiya ama isagu ka soo saara dee timsintii iyo waxyaalahaas waa xirfadii mid isagu saliidle ahoo saliid iyo waxyaalaha hadiyo goor ka shaqaynaya oo dee ay ku duulduulayso oo maradiisii bay wada gaadhi tahay xirfadiisiiyo shaqadiisii ayaad maradiisa moodaysay haddaba dee rasuulka ilaahay waa nadaafo badnaa ee maradiisii oo dhanba ma aha habeenkaasaan ku soo sharaxnay maxaan soo nidhi waa qinaacan uu saarayo madaxiisa ee uu mara cumaamadiiyo waxaana ka hoosaynaya ee dufankan madaxu leeya ugaba dhigayo ayaaba dee markaa dufanka badan ama duhdiga badan ama diib awqaada qaarkeeda uu marsado atartiisa ay kaba muuqanayso ayaa la moodayay ku isagu zayaad ah zaydka ka shaqeeya ama dee waxa weyaan kala soo baxadee simsimtiya waxaa ka soo saara maradii ayaabad moodayso markaa qinacantaa kuma fasirnay dee bal taasiyadu waa mid laakiin bal waxaan leenahay macnaha siwa macnihii dee kolley qolooyinka kitaabka inoo sharxayna iyo xadiidka sharxayna aynoo soo naqliyeen laakiin lafdigan taqanuc macnaha uu ka caamsan yahay taqanucu guud ahaan waa madaxii oo la qariyo uun ama ruuxu ha ku qariyo hagoogtii weeye ama madaxii oo wuxuun lagu asturo lagu dado taas kulayl daraaddii saa ha u yeedho qabow daraaddii ha u yeedho iska caadaba ha u noqoto inuu taa laba yimaado kaas baa taqanucu yahay bal markaa waxaan leedahayna xadiidku waa ka acamsan yahay taasoo kale marka haddii aan hagoogtii caadigahayd kuma fasirno madaxiisii kol haddii duhniga ama diilkaasi had iyo goor kuma badnaa intan madaxiisa gaadhaysae maradiisan ah intan uu ku hagooganayaa ayaa kolkol asarti kaba muuqanaysay oo dee lama moodaya taasoo kale kale bal yidhaaho oo kale ee horta aaaar kala duwan iyo axaadiid kala duwan uu kaba cabiro isagoo afartan xadiid iyo atar isugu jira oo xaggan taqanuca uu kuba soo arooray hagoogta ay kuba soo aroortay rasuulkii ilaahayna barhkoodta kaa hijrada iyo dee saxiixa bukhaariya buu inooguba sugan yahay ayaa jiro bal lafdigan taqanuc waa ka caansan yahay inqinaacan ay ku fasireen khirqada madaxa la saarayo sidee looga dhigo maradii kale ama culimada cumaamadada iyo duhnigi iyo wixii jirayba oo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh ee waxa weeye waa awqaada qaarkeed way nooga sugnaatay inuu hagooganayay taas waa mid arrin kalea jirta waxaynu ku jirnay socodkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama u soconayay waxaa inoogu xiga haddii a la sidii uu rasuulka ilaahay fadhigiisuaba inoogu xiga in libaaskii iyo wixii ku tacalluqsanaana waynu soo maray qinaacu mid kastoon kuma fasirnana dee libaaskiibuu ku tacalluqsanaa horaba san meelo qaarka maxaa soo dhexgeliya taale xadiidkan keliya ee baabkan keliya ee weliba horena inuu soo maray xaggii fadhigii iid markaynu eegno wixii ku tacalluqsanaa fadhi iyo socod iyo jiif iyo waxyaaba yaalo iyadoo tani libaas iyo wax la xidhiya umuuraha iskuba tacalluqsan tahay culimada qaar ba waxay yidhaahaano iyo munaasabada iyagoo muujinaya socodkii baynu soo haynay de had iyo goor ruuxan socdaana ama kulayl ha u qaato ama qabowba ha u qaatee ruuxu markaa uu soconayo de waxaa dhici karta inuu u baahdo inuu madaxiisii qariyo haddii kulayl jiro haddii qabow jiro oo socodkiibuu jaanibkan munaasabo iyo calaaqo kala leeyo ruuxii socday een meel fadhiyin de ama kulayl kulul ama waqti qabow waaba u baahanaya inuu hagoogto oo bal markaa taas bay munaasabadu noqonaysaa abwaabtii islahayd uu soo kala dhexgeliyey halkii uu munaasibka mar aynu soo marray xagga tarjiilka ayaynu kuba soo marray taas meesha libaaska aanu halkan kuba keenin aw maa jaa fii jilsatihi sal llahu caleyh wasalam bal wixii uu kuba yimi si uu fadhiisanayay waa ayuu baabkiisii eeg jilsatihi hade waa sidaad sheegay haddaan jalsatin ila waa fadhigiisii uun haddii jilsa la idhaahna waa dee mar fadhiisiga la fadhiisto laakiin jilsa marka la idhaaho waa hay-ada loo fadhiisto waa noocii fadhiga iyo kayfiyadii loo fadhiisanayay bal haddaba rasuulkii ilaahay markaa uu fadhiisanayo iyo fadhigiisa sidii uu fadhiisanayay wixii ku soo arooray ee ama kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xdثna cبد بن حmayd qال xdثna cفان بن مسلم qال xdثna cبداللh بن xسان عن جدتيه عن qaylة بنت مخرمة أنha rأت رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم waa xadiiث qayb aynu kaba soo aragnay laakiin intan markii hore inoomu soo dhigan in kaloo xadiidka kamid inoo soo dhigtay waa halkii dharkan kuba soo maray haweenaydan qaylawaadka ilaahayda rasuulka ilaahay baan arkay oo wa calayhi asmaalu mulayatayn waa labadaa bare uu huwanaa oo dee markaa mara baali ahaa markaa baali ahaa isagoo xidhan oo waxa weyaan mala zacfaraan iyo waqtiyo hore lagu xamuuradeeyey la geliyey oo daatay oo asartuun ay kuba harsan tahay kuba sugnaa intaasunbuu inoogaba soo dhigtay bal taas wey waxaana laakiin halkaa hore inoogu sugnaa canjaldatayhi duxaybe iyo culaybe inuu lafdigaasaynu ku soo aragnay waxaanan soo sheegnay iyadoo halkan markii uu dhiganayay bama jaa jaamiciisa iyadoo sawaabtii kuba yimi halka duxaybo iyo culaybo aan kuba soo maray inay dee taasi walow kitaabka ay dhacday aanay sawaab ahaynba ee sawaabku uu ahaa duxaybada ina culaybay ahayd ayayda labaadna safiya la odhanayayoo halkan duxaybe iyo culaybo aan ku saarina culaybo waa aabahood ee laakiin duxaybe iyo safiya la kala odhanayay ninkana midna hooyadii bay dhashay midna aabbihii bay dhashay qaydana dee waxa weyaan aabbahood iyaga ayaabay maalan hooyadood ay hooyadii ay ahaydba waana saxaabiyadaas bal markaa waana umuuro markaa hore aynu soo aragnay waxaa jira haweeneeda dayla bintu makrama qayb xadiidkaa waan soo aragnay bal xadiidka halkaasa inoolo socotay wa fiihi qisa qisa kuba sugnayd buu yidhi oo intaas inoomuu dhaafin annahaa waxay aragtay rasuul allahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay filmasidi isagoo masaajka dhexdiisa kuma sugan ama filmasidi xaaluu kuma sugan yahay walxaal huwa rasuulku qaacidun uu fadhiyo alqurfusaaa waa jirsada ama hay-ada loo fadhiistee magacaad ahayd ama alqurfusa ay odhanayeen uma fadhiyo alqurfusaaa iyo iyadoo la gaabiyo oo aan la madin oo maqsuur lagaba dhigo intaba soo naqdiyeen marka maxay tahay fadhigaasi kaliina waa inoo dambaysaye waa ruuxo intuu dabada dhulka saaro lugihiisana taago marka ama dee marka la dooyaysan iyo sida loo fadhiisto halkii mara laga dooyaysan lahaa gacmaha unu ruuxu jilbihiisa uu kuba qabto taas bay qorfusaa tahay haddaba rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh oo masjidka dhexdiisa fadhiya oo hay-adaas iyo kayfiyadaa u fadhiya lagu de intuu taago marka halkaa bowdadiisiibaa waxay kusoo dhegaysaa kusoo dhowaanaysaa calooshiisii markaasuu gacmihiisana wuxuu ku qabanayaa halkaa jilbihiisiiyo halkii mare uu kaga dooyaysan laabuu gacmihiisa un ku dooyaystay isagoo saa u fadhiya ayaan arkay bay tiri qaalat waxay tidhi haweeneydani falamaa ra'aytu markaan arkay rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay aan arkay in almutakhashica isagu ku khushuucsan fii jilsatihi waa fi ljilsati ama waa san uu fadhiyo macnaa waxa weeye rasuulkii ilaahay waa fadhiyey saasuu u fadhiyey wa aamusaa dee khushuuc iyo haymadii kale ilaahay saaraye isaga khuduuciisaas iyo xasiloonidaas iyo dhaqdhaqaaq la-aanta iyadoo dee wixii ilaahay huwiyey ee haybe ahaa horaynu usoo maray man ra'aahu badihatan haaba ruuxa markaa dee si fajaa kuba arka waaba waxan ilaahay huyeybaa cabsiyo kuma keliya waa ka haybaysanayay haddaba marka arkay rasuulkii ilaahayoo fadhigiisaas kuma khushuucsan ama sidaa uma fadhiyo ayaa urcidtu min alfaraqi aniga layga gariiriyey weeye min alfaraqi cabsi daraaddeed macnaa iyadiibaa way tidhoocotay ama waabay kurbatay maxay la kurbatayna waa haybadan ilaahay huwiyey isagoo dee waxa weeyaan taas ayaan cabsideed iyo cabsi baan faraqna jumladu way fadxisan tahay faraqna waana alkhawf walfazacu wey waa cabsi daraadeed baan la gariiray la furbaday bay tidhi xadiidkan habeenkaa hore markaan qisada soo yartaam yeelaynay inuu nin rasuulka ilaahay u yimi oo salaamay jiro uu yidhi yaa rasuul allahi urcidat ilmiskiina miskiinadii waa iyaduu sheegayaa qayla waaba taasoo dee way naxday way cabsatayo waa taa gariirayso furbanayso markaasaa uu rasuulku ku yidhi dee ku yidhi calayki sakiin yihiin bacdaa iska xasiloon oo iska deganow oo bal markaas taas buu kuba yidhi taas horean u soo sheegnay iminka maxalushaahidku muxuu noqonayaa waa rasuulkii ilaahay san uu fadhiistay bal kayfiyadaas uu fadhiistay dee ruuxu waa caadiyo waxaan ka wada qaadanaynaa uun kayfiyaadkii kala dunaaya rasuulka ilaahay uba fadhiistay dee inay jawaas yihiin oo wax manci iyo wax xajriyo xaggaa ah jira aanu jirin bal rasuulka ilaahay tan waan haynaa umuuro kalena way noo soo socdaan bawd xadaana saciid bnu cabdiraxmaan almaqzuumiy ibnu cabdiraxmaan almaqzuumiyu wa kayru waaxidin cibaarada hore aan usoo aragnay qaalo waxay yidhaaheen marka waa saciid iyo omi fiqa ah wey iyo qolooyinka kale lama socday walow isaga naga agteena xujada iyo cumdadu uu noqonaysa saciid bnu cabdiraxmaan xadaanaa sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna isagaa ruwaadii zuhri in badan xadiiskiisa badnatay ah can zuhriyi can cabaad ibni tamiimin can camihi cabaad ibnu tamiim ibnu haziya ama ibn abi haziya waa nin saxaa nin taabici oo ansaara taabiciintii dhexaa barkoodna ay leeyihiinba malaa yaridiisii aragti waaba lahaa ru'yo rasuulka ilaahay waaba lahaa ay leeyihiin adeerkiisanu ka warinayaana waa adeerkii bal maalan waa aqwa abiih liummihi oo aabihii xaggooyay ka walaal ahaayeen oo qoyskooda ma ahayn waa saxaabigii macruufka cabdullahi bni zayd ibni caasim weeye axaadiista weysadana warinayay weeye marka aabbihii tamiim ayay xagga hooyo ka walaalo ahaayeen xagga aabba walaalo kamay ahayn marka adeerku waa kaaswe haddaba adeerkiibuu kaba warinayaayo muxuu adeerkaasi yidhi annahu ra'aa wuxuu arkay annabiya sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay buu arkay mustalqiyan xaal yahay mid qadaadkiisa uu jiifa fi lmasiidi masaajidka dhexdiisa oo isagoo masjidka jooga ayuu rasuulku qadaadkiisa u jiifay waadican xaal yahay mid dhigay oo ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid ahaan cala luqrata kale na rasuulka ilaahay masaajidkuu jiifay qadaadku u jiifay labadiisii lugoodna uu isduldhigay oo dee laba xaalay ixtimaalayaan inay lugtan hoose ay taagnayd oo takalana uu dudhigay oo mujageljiraynayeyba iyo waxaa kaloo ixtimaalay dee lugtuba inay iska fidsanayd oo isagoo lugtiisani fidsan tahay tii kalena uu duldhigay macnaa labada xaalo kolleyna labada xaalo daldee waa jawaaskeed ayaa inooguma sugan masjidna waa joogay dhexdii baa uma sugnaa ayaa rasuulka ilaahay joogaye bal waxaan arkay arkay rasuulkii ilaahay oo isagoo qadaadkiisa u jiifa labadiisii lugood isduldhigay ama ha noqoto midi inay taagan tahay oo tii kalena uu sii duldhigay ama tii oo fidsan tii kale ha duldhigeen laakiin waxaa jira xadiikan eh, waa xadiika saxiixo labada saxiixna inooguma sugan laakiin xadiidka saxiixa muslim ku sugan oo nahyi kuba yimi rasuulka ilaahay uu nahiyey ruuxu dee intuu sidaas oo kale uu yeelo labadiisa lugood inuu isduldhigo nahyigaasi waa jira rasuulka ilaahayna waa tan kaba sugnaatay culimmadu siday ku jamciyeenna waxa weeye nahyigu wuxuu ku khaas yahay ruuxii dee laga baqanayo hadduu saasoo kale intuu u jiibsado labadiisii lugood oo isudhiga khaasatan markay takalena taagan tahay uu saa u mijageeljireeyo cawradiisa ay muuqanayso oo ruux dee mare uun guntan oo wax uga hooseeyaaba aanay jirin oy dhici karta inay maradii kaba dhacdo cawradii sababta ay kaba muuqato waa taasoo nahyiga taasay ku xambaareen waxay ugu xambaareenna walow dee nahyigu uu saas oo iska mudlaq ahaa waa kan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh sameeyey masjidka dhexdiisa kuma sameeyey marka xaaladan iyo jawaaskuna waxay ku xambaarnaanaysaa hadduu ruuxu aamin kaba yahay cawradiisu inay muuqato dee dharkan uu xidhan yahay baaba keenaya inaanay cawradiisi muuqan keenaya markaas waa taasi waa shay iyo iyadna bannaan bay noqonaysaa bal marka waxa weyaan nahyiguna wuxuu noqonaya waa si dee ficilkiisani waa libayaan jawaas iyadoo dee nahyigiina aan kuba xambaarayno xaalada kale aan kuba xambaarayno waxaana kolay ay tahay un walow masjid dhexdii ay tahay sida rasuulka ilaahay uu koley waxaa dhici karta inuu keliga ahana waa suurtagal waxay tahay dee ruuxu hadduu keliga yahay gurigiisa joogo ama dad say bacd alculama ay yidhaahaan aan dee meeshii ixtishaam sida awlaadiisa isagoo dhex jooga barhkood baaba yidhaha siqaala talaamidatii isagoo dhex jooga iyo dee hadduu taa la yimaado way roonteen laakiin xadrat annaas iyo dad isagoo sidoo kale ma sidoo kale fadhiya ama dadee laga xishooda dhex fadhiya koley kayfiyadii loo fadhiisanaya maaha ama kayfiyadii loo jeefsanaya taasi ma aha ee haboonayd be laakiin de waxay ku xambaarantahay xaalo aan dee ixtishaamna jirin ruuxuna cawradiisii inay muuqato uu kaba aamin yahay waa banaantahay rasuulka ilahina salawaatullahi wasalaamu caleyh waa ka uba jiefsaday nahyiguna taasuu kuba xambaaran yahay baa niri xadaana salmt bn shabiibin qaala xadaana cabdulaahi bn ibraahim almadaniyu qaala xadaana sanadna waa xadaana isxaaq bn muxammadin alansaariyu can rubeyx bn cabdiraxmaan bn abi saciidin can abiihi can jaddihi abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaal bal waa xadiidkan casharka halkaan ku joojinayaae sanadkiisa horta salaawat ibnu shabiib waa nin aad u dambeeyey oo atbaacu taabiciinta dadkii la sii kulmay adugu ahaa oo taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha waana sheekhaa tirmidi waana nin fiqaar laakiin ninkan ku xigee cabdullaahi ibnu ibraahim oo reer madiina sida inoo taala reer bani kifaarna ahaa waa nin aad iyo aad u daciifa ah. culimaduna ama matruukay kaba cabiraan barhbadna si ibnu xibbaan iyo ay uma nisbeeyeen axaadiis aan lahayn inuu wariyo ama uu dee waxyaalo mawduuca ah. horta ninku waa ni xaaladiisu taa tahay isxaaq bni muxamed alansaari ninkan kuba xigaana waa nin isagu ninkan cabdulaahi bni ibraahiimkan mooyaane cid kaloo ka warinaysa lama hayo saa daraadeed waa nin majhuula ah isaguna nin la garanaya maaha ninkaas waa nin atbaacu taabiciinta isagu kaba mid ah ninkan kale rubiix ibn cabdiraxmaan isaga naftiisu waa atbaacu taabiciintii waa min aimada qaarkood hadday xoogeeyeen kuwa iyaguna dee bal maalan tawsiaandee daciifiyey waa jiraan xaafid xajarna maqbuul buu kaba cabiraaye bal rubiix ibn cabdiraxmaan waxa uu awoowa abu saciid alkhudri waxaanu ka warinayaa isagoo aabihi cabdiraxmaan ibnu abi saciid oo nin fiqa ah oo taabiciintii kaba mida aabahood abu saciid alkhudrina waaba saxaabigaas aabihii xataa saxaabiga ahaa malik ibnu sidaan oo dagaalkii uxudba abu saciid alkhudri waalidkii laguma dilo waalidkiina waa saxaabiba waana saxaabadii axaadiidta badan kaba wariyo toban saxaabiy toddoba saxaabiya ay culimmadu tiriyaan oo yidhahdeen axaadiistooda ku dhaaftay ayuu kaba mid yahayba sacd ibnu maalik sacd baa la yidhaha laakiin dee kunyadan buu kuba shuro marka bal xadiidka markaa maxaan haynaa sanadkiisu aad buu u daciif yahay sanadkiisa haddaan dhaafno matigiisan laynoo soo naqlinayo macnaheedu ama matigan kuwa lamidi ah saxiixa bukhaariyo keyrkiiba way inoogu sugan yihiino mati ahaan waa wax inoo sugan oo matigii waxaan odhanaynaa shawaahidan uu leeyahy waxyaalaha kale inoo saxiix yeelaya oo bal xadiid sheegi doono saxiixa bukhaari baaba kuwa sugan baaba inagu filan laakiin sanadkiisani waa sanadkaas isagu ah ee aad khaasatan markaa la eego ninka reer difaar cabdullahi bn ibraahim almadani waa wuxuu joogaa heer kii ugu hooseeyey raawi dacfi kama gaadho ayuu joogaa haddii dee aanu intaasiiba dhaafsanaynoo dadkii aan lagula darin waxyaalaha mawduuca warinayay maxaa lafdigu yahay kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa jalasa fi lmasiihi masaajidka dhexdiisa markuu fadhiisto ixtabaa wuxuu ku dooyeysan jiray biyadayhi labadiisa gacmood waa qurfusadii imakaan soo maray oo kale oo rasuulka ilaahay markuu masjidka fadhiyo waa axwaasha qaarkood ama haddii adkaanada nidhaahno waxay keenaysaaba dawaab bay keenaysaa walow dee bacdulculamaa aanay taa qowlkooda ahayn dee waa inuu badsan jiray oo had iyo goor markuu masaajidka fadhiistaa u fadhiisan jiray eh, laakiin bal axwaashiisay kani kaba mid ahayd saxiixa muslim bay inoogu sugaya salaada subax oo kale iyada marka uu fadhiisto rasuulka ilaahay dee salaada subax tukado majliskaa uu fadhiyey buu tarabuc u fadhiisanaya labadiisa lugood buu isweydaarinaya sidaasuu u fadhiisan jiray isagoo ilaahay xusaya xataa tadluca shamsu xasnaa ilaa cadcad si fiican u soo baxdo taasba waa kayfiya isagoo masjidka fadhiya laakiin taasi waxay ku qaydeen salaada subax iyo markaa uu salaada subax tukado bal tanna xadiidkan sheegaya bukhaari baabuu wariyey ibnu cumar baa wuxuu yidhi waxaan arkay rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu calayhi jaalisan bifinaa'i alkacba muxtamiyan biyadayhi ama biyadih rasuulka ilaahay baan arkay oo kacbada halkaa dee daaradeedii halkii kuba dhoweyn iyo saaxadeedii fadhiya oo gacmihiisa ku dooyaysan waana xadiid xadiidkani wuxuu inooguma yimi bal markaa qurfusihii hore qaylo bintu makrama xadiidkeediina waa sidan unbaanu kuma fasirnay oo bal matalan taa aan kuma fasirnay bal markaa haddaba haddii aanu xadiidku sanad ahaan inoogu sugnaan macno ahaan waa waxay noo sugan jalsada rasuulka ilaahi waa u fadhiisan jiray waa shay bannaan ee bal matalan tarabuc waa u fadhiisan jiray isagoo dee khaasata ama dad la fadhiyo ama waxcunayabo dee san aynu atakaadka uma fadhiisanno oo ajlisu kamaa ajlis yajlis lcabdu uma fadhiis noqotayna waa jireen baln kayfiyaadkaasoo dhamme waa xima wada jaa-isa waana wax wada bannaan bal xaalada hore ee aynu jiefka kusoo aragnayna nahyigeedu wuxuu ku noqonaya haddii laga boqanayo cawrada ruuxu inay muuqato ama wixii kale keenaya taasba weeye oo bal dee waxaaba axaadiida saxiixayn ku sugan nahyi uu kuba yimi ruuxu inuu mare keliya ku dooyaysto isagoo ujeedadu dee iyagay ahayd waaba reermihii baabay ahaayeen dee waxaanay odhan jireen ba dee alixtibaar shiitaan ulcarabo dhawaadsan dee innaga reermigeedu ahaayo qoyasigan waa carab xiidaanteeda dhulka kale ee reer magaalkeedagan gidaaradooday ku tiirsadaan siaa gidaarada loogu tiirsan yahay laakiin iyagu banaana iyo meelihii ma la joogay ardayaba la joogay dee hadhow gidaarkooda wuxuu ahaa inay go-ooda iyo maradooda ku dooyeystaan marka maxaa dhacayay ruux isagoo maro keliya leh maradan keliya huwanba ama guntanba inuu u baahdo tiyo hadday doonaan iska furaan iskaba dooyeystaan cawradooda ay muuqanaysay oo kale markaasaa nahyi uu kuba yimi ruux ruuxu iyadoo dee inuu maradiisa keliya ku dooyayso iyadoo laysa calaa farjihi shay marka wixii keenaya inkishaafu lcawra hakastoo loo fadhiista ama loo jeebsado dee waxaabay iska noqonaysaa wax laysu diido ama xaalaadka kale xajri ma jiro way bannaan tahay wallah subxana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك